bsm اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalamiن والصlaة والسلام عlى نبيina mxamed وعlى آlih وصaxbih وsلم تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacna وانfacna bma callamtna allahuma ina nasأlka الفiqh fi الdiin cashirkeennan intaynan bilaabin mualifku uhi fasl fima tanaawalahu khiطaab الtakliif wma la ytanaawalahu wman اlmukalaf ka intaynan ka hadlin waxaan tilmaamaynaa wuxuu mualif ka tegey oo ah nahyigii waxyaabaha u faa'iideynaya mualifku muusan tilmaamin in nahyigu uu faa'iideynayo fasaad almanhiy canhu kitaabkii uu nadmiyey ee ahaa waraqaadka arrintan uu sheego wuxuu hi wayadullu calaa fasaadi almanhiyi canhu yani nahyigi wuxuu eh, tusinayaa manhi canhu shaygii la reebay inuu faasid yahay ayuu tusinayaa arinkaa wuu tilmaamay laakiin naadimkii arintaa wuu ihmaaliyey laga yaaba inuu ka ilduufay kolley wuu sheegi laha la tahay wuu ka ilduufay saa darteed kuma soo darin marka qaacidadaas ayaan tilmaamaynaa in nahyigi uu tusinayo fasaad ilmanhiyi canhu kolley horey bay nagu soo martay waraqaadka haddana baraarujin yar baan ku sheegaynaa haddaba nahyigii waxyaabahu faa'iideynayay siiqat nahyi waxay faa'iidaysaa fasaad ilmanhiyi canhu si amarka uu faa'iideynayo wixii laisfaray inuu waajib haddaysan qariino ka sarfinaysiisan jirin ayuu nahyigan wuxuu faa'idaynaya fasaad ilmanhi canhu wixii layska reebay inuu faasid yahay uusan ansaxaynin hadduu cibaado yahay hadduu mucaamalo yahay ayuu tusanaya nahyiga waaya afarta a'imo ayaana sidaa ku tegey in nahyigii uu faa'iidaynayo fasaad ilmanhi canhu waxaan u soo deliishadeen xadiiska nebigu uhi sala allah aleh wasalam man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii sameeya arin Eh, yani diinteenna khilaafsan ama sharcigeenna khilaafsan waxa weya waa marduud waa qofkii arinka la yimid ayaa lagu celinaya haddaan tusaale soo qaadano qofkii hadduu tukado maalan salaad bilaa ahaaro ah waa shay iska reebay oo nabig wuxu uhi alay sl allahu eh, salaata axadikum ida axdaa xata yatawada axadkiin haddii weysada ka jabto ilahay salaadiisa ma aqbala ilaa uu ka qaato haddaba haddii uu salaadii sidaa ku tukado salaaddiisi waxay noqonaysaa salaad baail ah oo aan ansixin sidoo kale cawradii haddii uu asturi waayo qofkii waxa weye markaa salaaddiisu ma ansaxayso sidoo kale nabig alay slam wuxuu naga reebay inuu qofkii iibiyo wax uusan lahayn laa tabic maa laysa cindak wax aadan haynin ha iibin buu nabig alay sla slam laa laysa cindak qofkii wuxuusan haynin hadduu iibiyo ama wuxuusan lahayn hadduu iibiyo dee beecaas wuxuu noqonaya beec baail ah oo aan ansaxayn sidoo kale nebigu wuxuu naga reebay alayhi wasalaam ribada ribada ayuu naga reebay bale aayaadka qur iyo axaadiisu waxay noo caddaysay ribada inay xaaraan tahay haddaba qofkii hadduu beec uu la yimaado oo uu caqdi ribowi uu galo beecaasi wuxuu noqonaya ma caqdigaasi caqdi baail ah ayuu noqonayaa wahaakada xaalaad laga soo reebayaa jirta nahyigu inuu faa'iideynayo fasaad almanhiya canhu waa haddii uu nahyigu u laabanayo limrin khaarijin can manhi can nahyiga haduu laabanayo shay ka baxsan manhi canhu maalan ilahi wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascw ila dikr ilah wadaru lbeyc beyc in iskaga tago ilaah ayuuna faray markii salaada jumcada khudbadii la guda galo ama aadaankii uu dhaco aadaankii dambe haddaba qofki hadduu beecu xilligaa sameeyo beecaas ma asaxaya beecu waa asaxaya lakin wuu ku dambaabaya maxaa yeelay nahyiga ku soo arooray beeca xilligaas waxa weyaan wuu ka baxsan yahay bayca laftiisuu ka baxsan yahay waxa weye wuxuu laabanayaa shay kaleo ka baxsan oo ahaa qofkii inuu kaga mashquulayo salaadda jumcada marka baycu asaxay lakin wuu sidoo kale haddii qofkii ku tukado mara uu soo xaday oo xaaraan ah ama guri uusan lahayn hadduu ku tukado oo booli ah oo ard maqsuub ah, ama thawban maqsuub ku tukaday ama ku weyse qaato biyo uu soo dhacay intaasoo dhan waa weysadii waa asaaysa salaadiina waa asaysa lakin wuu dambaabaya oo yani dhacii xoolaha dadka naga reebay inaan xoolaha dadka dhacno nahyi ku yimid wuu ka baxsanya salaadii salaaddii wuu ka baxsanya waa amar khaarij can isala saa dartee salaadiina waa asaxaysaa qofkiina wuu hee wuu dambaabayaa wahaakada haddaba cashirkeenni cusba ayaan guda wuxuu uhi wاlmu'minuuna fii khiطaab اllahi qad dakhaluu ila الصabi wاsaahi wada ljunuuni kulahum lam yadkhuluu wاlkaafiruuna fi lkhitaabi dakhaluu wاlmuminuuna muminiintii qad dakhaluu way galeen dhe muminiintii fii khitaab illahi ilaahay khidaabkiisa ayay galeen ilahay hadalkiisii uu addoommaha kula khidaabayay ayay muminiintu idin soo galeen ila asabi markii laga reebo ilmihii yaraa wasaahi iyo kii hilmaansanaa ee sahwiga ku jiray wadaljunuuni iyo kii waalida u saaxiibka ahaa kullahum dhammaantood lam yadhuluu maysan gelin khiaabka ilaahay wاlkaafiruuna gaaladii dahaluu way galeen fi khiaabi khiaabki halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku khiaabkii takliifka khiaabka ilaahi subxana watacala addoomihiisa uu takliifka ku saaray awaamirta uu ku siinayay iyo nawaahida yaa soo gelaya yaasan soo gelayn wuxuu yidhi waxaa soo gelaya dhammaan muminiinta idil khiaabka ilahi soo gelayaan rag iyo dumar way soo gelayaan ama ilahi subxaana watacaala khiaabkaas ha ku bilaabo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii allihii nabi rumeeyeyo ama yaa ayuha naasu dadkiiyow ama yaa ayuha rusul yani khiaabkii ilahi subxana watacaala siduu doona ha u dhige muminiintu way soo gelayaan dhammaantood yaan soo gelin haddaba saddex baan soo gelin buuri sabigii iyo saahigii iyo majnuunkii sabigu waa ilmihi qaan gaadhay ma soo gelayo majnuunkana waa qofkii waa laasna ma soo gelaya labadaaba waxaa daliila xadiidka nebigu yuri sal allah alay wasalam rufica alqalamu can alaa qalinkii qalinka takliifka waxa loo kor saddex can ilsabiyi xataa yaxtalib ilmi yaraa ilaa u ka wa can ilmajnuuni xataa yunfiiq kii waala ilaa uu ka miyirsado wa can inaa'imi xataa yastayqir iyo qofkii naa'imka ahaa ilaa uu ka baraarugo saahiguna waa asna uu soo gelaya saahigii waa qofkii hilmaansanaa u fiirso oo qofkii xaalad sahwi ku jiray waxaa daliil ah inuusan soo gelin amarkii qowlka ilahi uu yihi rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطana ilaahayow hana ciqaabin oo hanoo qabanin falka annaga haddii aan hilmaanno oo sahwi nagu dhaco in nasiina haddaan hilmaanno aw akhطana amaan gafno iyo xadiidka haddaan sheegayna can inaa'im xata yastayqid in naa'imku waa saahi qofkii huday waa saahi oo amarkii dee socdo saddexdan horta calaaqada ka dhexaysa sabigii iyo saahigii majnuunkii calaaqada ka dhexaysa waxa weyaan khiaabkii ma fahmayaan sabiga khiaabka ma fahmayo laa yacqil maadaamuu saliqan gaarin midda kale axaadiistii baa tusanaya badee majnuunkuna asagoo de caqli maba leba halkaa inaga dhig sabiga mar qaarkood mumayis buu noqon karaa oo khiaabka wuu fahmi karaabe laakiin majnuunka asagu waxba ma fahmayo saahiguna saasoo kale markuu sahwi ku jiro sida qofka hurday oo kale laa yacqil ma fahmaya khiaabki sa waxa weye khiaabkii kuma dhacayo sidaa darteed bu nabig uri alayh man naama can salaatii aw nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha qofkii salaaddiis ka seexda ama hilmaama markii uu soo xusuusto ha tukaduu nabig uri alayh salatu asalaam haddaba qofkii saahiga ahaa ee amarkii iloobay salaaddii u iloobay qofkii maalan dee marka ku dambaabi oo amarka takliifi kudhici maayo la dhihi uu ka tegay qofka markii uu soo baraarugo salaaddii uu xusuusto ama hadduu hurdayna hurdadii ka soo kaco markaa unbuu hee ayuunbuu salaaddii tukanayaa mana dambaabay mana dambaabay sabiga iyo majnuunka ayaguna laguma baleba dee takaaliifta kuma dhacayso wuxuu ihi wlmuminun muminiintu qad dakhaluu way galeen fii khidaabi la ilah khidaabkiisii takliifiga ah khidaabkii takliifiga baa laga hadlayaa ilahay addoomihiisa uu takliif ku saarayay amarkiiyo nahyigii ila sabiy sabiga marka laga reebo wasaahi iyo kii hilmaansanaa wadaljunuuni iyo kii waalida oo saaxiibka ahaa kullahum dhammaantood intaas lam yadkhuluu maynay soo gelin khidaabka ilahi walkaafiruuna gaaladii fi lkhidaabi khidaabkii qad dakhaluu way galeen qaybtan dambe ilahi walkaafiruuna fi lkhidaabi dakhaluu wuxuu tilmaamaya qaacido ay usuuliyinta isu khilaafsan oo ah hal ilkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariica gaalada ma lagula khidaabay shareecada furuucdeeda hareecadu waxay leedahay usuul iyo furuuc asalku waxaa weeye waa tawxiidkii furuucduna waxa wey waa takaaliifta kale ee ka farcamaysa tawxiidka sida salaadii soonkii sakadii xajkii waxyaabihii muxaramaadka la iska xaaraamay waxas dhan waa furuucu shariica gaalku inuu mukhaatab yahay biasli shariica laiskuma khilaafsano oo islaamnimadii la farayo taas waa laiskuma khilaafsano lakin maxay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen hal ilkufaaru mukhaaabun furuucda shariicada gaalada ma faran yihiin oo ma lagula khidaabay oo salaadii inagana la faray gaalada ma la faray soonkii ma faran yihiin gaaladii zakadii xajkii zinadii maka xaaraanba khamrigii maka xaaraanba wahaakada laba qowl baa jira qowl dhahaya waa mukhaaabun furuuc shariica iyo qowl dhahaya mukhaaabun ma aha hayru mukhaaabin bifuruuc shariica yani gaaladii lagulama khidaabin furuuc shariica lakin qowlka muctamadka waxa weeye gaaladii waa lagula khidaabay furuucda shariicada way amran yihiin salaadii way amran yihiin way amran yihiin sakadii way amran yihin xajki way amran yihiin muxaramaadkiina waa ka xaaraan haddaba su-aal baa imaanaysa gaalka salaadda se u tukan waba gaale ah. waxaan leenahay gaalka salaaddii yani bila islaam kama ansaxayso laakiin waxaa la farayaa salaaddii iyo waxay salaadulaanti inay ansaxayn maalif dib buu ka sheegi doonaa wahaakada soonkii waa la faraya iyo wixii soonka la'aantii una ansaxayno ahaa islaamnimadii gaalada waa lagu caqaabaya waxay ay la yimaadaan oo dunuub ah kufriga sida lagu caqaabaya dunuubtana lagu caqaabaya hadday dad dulmiyaan haddii ay khamri cabaan haddii ay zina sameeyaan waxaas dhan waa lagu caqaabaya maalinta qiyama waxaa daliil ah qowlka ilahi uu yidhi ila asxaab اlyamiin fi jannaati yatasa'aluun can اlmujrimiina ma salakahum fi saqr qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcim اlmiskiin wakuna kuna nahuudu maca alkhaaidiin wakuna nukadib biywm اddiin xata ataana alyaqiin ilahi wuxuu inoo tilmaamay in gaaladan afar shay ay naarta u sababta inay galaan arrin koowaad lam naku min almusaliin ufriso lam naku min almusaliin salaaddii bay ka tageen manaha saladdi waa lagu caqaabaya ufriso aakhira waa lagu caqaabaya saladdii ka tageen walam naku nucim almiskiin yani sadaqada maana la bixi jirin iyo zakada maana bixin jirin kuna nahudu maca alkhaaiiin wakuna nukadib biyadiin tan waaba waa kufrigi waaya haddaba salaaddii in lagu ciqaabaya ayay tusinaysaa tarka icaami miskiin miskiinka oo laquudiyo laga tago in lagu ciqaabaya ayay tusinaysaa wuxuu yidhi wاlkaafiruuna gaaladii dakhaluu way galeen fi lkhidaabi khidaabkii fii saa'ir اlfuruuci furuucda oo idil lilsharicati shareecada u sugnaatay iyo wafiladii kii biduunihi la-aantiisa mamnuucatun ay tahay furuucdaas mid la reebay wadalika asna alislaam islaamkii weeye falfuruucu furuucdu tasixuhaa asixitaankeedu biduunihi islaamnimada la'aanteed mamnuucun mid reeban weeye macnaha wuxuu leey gaaladii waxay soo gelayaan khidaabkii shareecada khidaabka ilahay bay soo gelayaan takliifiga ah oo furuucdoo dhan baa la faraya dhammaan furuucda shareecada gaaladu way faran inta inagana faran ayagana way faran qowlka saxiixa muctamadka dawakaas waaya aakharna waa lagu ciqaabaya aakharo waa lagu ciqaabaya isla marka waxaa la faraya waxa furuucda la'aantii ayn ansaxayn islaamnimadii ah maxaa yeelay furuucda tasxiixeedu waxay ku ansaxaysaa uun islaamnimada ku ansaxaysa biduunihi mamnuuc yani qofki hadduusan muslim ahayn salaaddii ka ansaxi mayso soonka ansaxi maayo ka ansaxi mayso xajka ansaxi wax ka ansaxaya cibaadaadkii ma jiro haddaba gaalkii wuxuu faran inuu la yimaado furuucdii iyo waxa furuucdaas la'aantii ku ansaxayn furuucda waxay la'aanteedu ku ansixin waa maxay waa tawxiidka kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah inuu tawxiidka la yimaado wey haddaba asalkii waa tawxiidka wixii tawxiid ka soo harhan waa furuuc wixii tawxiid ka soo harhana waa furuuc wey wuxuu yidhi walkaafiruuna gaaladii dakhaluu way galeen fi lkhidaabi khidaabkii fii saa'ir alfuruuci furuucda idin khidaabkeedii bay galeen furuucda waxa weeyaan yani wixii tawxiid ka soo haray ee diintii ah furuucdaasoo dhan sharica shariacada u sugnaatay wafi ladii yakii ayay soo gelayaan khiaabka laiskula khiaabay biduunihi la'aantiisa mamnuuxatun furuucdaas ee reebanta macnaa waxa la'aantii furuucdaas inay asaxayn wadalika kaasina waa maxay alislaamu islaamkii weeye falfuruucdu furuucdii wixii tawxiid ka soo haray furuucdu tasxiixuhaa sixitaankeedu iyo asixitaankeeduba mamnuucun mid reeba weeye biduunihi la'aantii macnaha furuucdii ma asaxayso islaamnimo la'aan qofki asagoo muslim ahayn oo tawxiidkii la imaanin wax ka asaxaya yaraatay ma jirto haddaba gaalkii wuxuu faran yahay bifuruuci الshariica wabima laa tasixu hadihi اlfuruuc ila bihi oo ah waxa weeye tawxiidkii baab اlcaami caamkii ayuu baab yahay caamka iyo khaaska waxaa ka mid yahay abwaabta muhiimka ee mabaaxita cilmi اlusuulka waaya wuxuu yihi mualifku asagoo tacriifinaya caamkii waxaduhu lafdun yacumu akara min waaxidi min hayri ma xaslin yuraa waxaduhu tacriifkiisu caamka lafdun lafdi wey lafdigaasoo yacummu camimaya akara min waaxidin wax halka badan min hayri maa xasrin ayadoo wax koobid aysan jirin xasrigaasoo yura la arko min qowlihim qowlkoodii ayuu ka yimid camamtuhum waan ku caam yeelay bimaa macii wixii aan haystay waltanxasir ha ku koobnaato alfaadu alfaadiisu fii arbacin wuxuu ku yidhi tacriifka weeye lafdi ay soo hosgelayaan hal wax ka badan calaa hayri wajhi اlxasr asagoo markaa aan lagu koobayn min hayri maa xasrin ayadoo koobitaan aysan jirin waaya haddaan si kale u dhigno waxaa weeye lafdun daalun calaa akara min waaxidin min hayri xasr lafdi tusinaya wax hal badan ayadoo wax koobid ah aysan jirin markii hadda u yidhi mualifku lafdun yacumu akara min waaxidin wax hal ka badan tusinaya maxaa kaa baxay haddii aad dhahdo zaydun qof calam ah. yani qof magacii baad sheegto calam ah. zaydun baa tirhi akrim zaydan zayd ikraam zayd waxa weeyaan liwaaxidin qof muu tusanaya hal qof buu tusanaya haddaba caam ma aha lafdigaas haddaan dhahno akrim rajulayni laba nin ikraam rajulayni waa laba nin waa muana waayahay hal wax ka badan wuu tusanaya lafdigan aar min waaxid buu tusanaya laakiin maca alxasr waan xasrin laba nin laba laba mar haddaan ku xasrinay markaa ma tusanayo caam caam maaha lafdigan caam maaha ila labaan nidhe waan xasrinay waayahay haddii aan dhahno akrim iiina rajulan abaaan nin ikraam ma asna aara min waaid wuu tusiyey laakiin xasri ba ku jira iruunba haddaan boqolba haddaan kun haddaan idhi waan xasrinay waan koobnay caamku laakiin wax kooban maaha wax xadla maaha waa wax halka badan tusinaya laakiin ma koobno xad maleh xad maleh waaya haddii aan dhahno akrim الnaas dadka ikraam annaas lafdiga waa caam maxaa yeele aar min waaxid buu tusinayaa min hayri xasrin waa fahamtay soo ma aar min waaxidi min hayri xasrin yani waxa waaxidka ka badan lama xasrin annaas dadko dhan baa soo gelaya akrim lmuslimiina muslimiinta ikraam muslimiinto dhan baa soo gelaysa akrim ulaab ardaydii ikraam ardadoo dhan baa soo gelaysa marka waa caam lafdigaas aar min waaxidin wuu tusinaya min hayri xasrin haddaba caamkii waa kaas caamkii waxaa kaa baxaya aclaamtii caam ma noqonaysa calamkii zayd adadkii alfaad alcadad haan ma noqonaysa maxaa yeele waxaa ku jira xasri inta doontaba cadad ka gaadho kun boqol milyan waxaa doontaba dheh wuxuu ku yidhi min qowlihim qowlkoodu ka yimid camamtuhum bima macii yacni lafdiga caamku asalka ishtiqaaqiisa wuxuu ka yimid camamtu zaydan wa camran bilcaa ama camamtu nnaasa bilcaa dadkii baan ku caam yeelay ama ardadii baan ku caam yeelay ama xaadiriintii baan ku camiilay caa yani waan wada sii wey ardadbaad maala camamtu ulaaba bilcaa ardadoo dhan baan cadaagii ama siintii ku camiilay ay shamaltum bilcaa waa lafdigaasu ka yimaada u guleeyahay lafdigaasoo caamku ka yimaaday waltanxasir alfaaduhu fi arbacin macnaha wuxuu ku leeyahay alfaadiisa ama siikdii caamku waa aar haddaba afar siiqo ayuu leeyahay caamku afarta siiqo mualif uu noo sheegi doonaa wuxuu ku yidhi waxaduhu xadkiisu lafdun lafdi wey lafdigaasoo yacumu koobaya akara min waaxidin wax halka badan min hayri ma xasrin wax koobitaan iyadoosan jirin xasrigaasoo yuraa la arko macnaha iyadoon waxba lagu koobayn iyadoo xasri uusan jirin ayuu wuxuu tusinaya lafdigii caamku wax ka badan hal min qowlin qowlkoodu ka yimid camamtuhum waan ku koobay ama waan wada gaadhsiiyey bimaa macii wixii aan haystay waltanxasir ha ku koobnaato alfaadu alfaadiisu fi arbacin afar macnaha alfaada caamku afar weeyaan afarta ka badan yihiin dabcan lakiin intuu mualifka inoo sheegay waa afartaas afarta ugu muhiimsanayd ayuu inoo sheegay maalan waxyaabu inoo shegay waxa ka mid ah kullu iyo jamiic iyo alfaad ulcumuum bay ka mid lakiin mualifka ma sheegin wuxuu sheegay oon afar siiqo afarta siiqo maan insha allahu tacaala halka ku tilmaami doona wixii e, intaa ka faahfaahsanna waxay nooga imaan doonaan kutubta kale ee kitaabkan ka dheer insha allah haddaba alfaaddii afartayd buu inoo sheegay wuxuu hi aljamcu jamici weeye walfardu iyo fardigii almucarafaani ee la qeexay almucarafaani ee la tacriifiyey ee tacriiftu la socotay almucarafaani lagu tacriifiyey bilaami laamtii kalkaafiri gaalkii webeeye lafdiga alkaafir wاlinsaani lafdiga alinsaan webeeye bini aadanka waaya wuxuu halkan ku sheegay laba lafdi oo alfaadii cumuumka yani siiqdii cumuumka laba ka ah, ayuu halkan ku sheegay waa maxay aljamcu almucarafu bilaam yani jamcii lagu tacriifiyey laamta wاlmufrad اlmucarafu bilaam iyo mufradkii lagu tacriifiyey laamta macnaha aliftiiya laamta ka wadaa tusinaysay tacriifka haddaba waxaa leenahay kullu jamcin mucarafin biاlأlif wاllaam fahuwa lilcumuum jamc kasta oo lagu tacriifiyey alif iyo laam wuxuu tusinaya cumuum wakullu mufradin mucarafin biاlأlif wاllaam fahuwa lilcumuum mufrad kastoo alif iyo laam lagu tacriifiyana cumuum buu tusinaya eg maala haddaan tusaale soo qaadano alkaafir wاlinsaan miaalku mualif inoo sheegay alkaafir ama almumin haddaan dhahno lafdiga almumin waa mufrad alif laamna way gashay alif lam tacriif tusinaysa ayaa gashay marka haddaan dhahno almuminu fi اljanna wاlkafiru fi الnaar yani mumin kasta jannadii buu gelaya gaal kastana naartii buu gelaya lafdiga almumin muminiinto dhan baa soo hosgelaysa cumuum bay faa'idaynayaan kaafirna waa saasoo kale alinsaan lafdiga alinsaan waa mufrad haddana wuxuu faa'idaynaya cumuum aliftii laamtaa gasha awgeed ilahi wuxuu yidhi wاlcasri ina اlinsaana lafii khusrin ila اladiina aamanuu ina اlinsaana bini aadamkoo idil weeyaan lafii husni khasaara ku sugan ila ladiina aamanuu haddaba cumuum buu tusinaya waaga aliftii laamtii haddaba tacriifka ahayd faa'idaynaysa waxa weeyaan cumuum ayay faa'idaynaysa hadday gasho mufrad iyo hadday gasho waxa weeye jamac ay gasho jamacina mithaalkiisa waxaa weeye qad aflaxa almu'minuun muminiintii baa liibaanay qad aflaxa almu'minuun cumuum bay tusinaysaa muminiintii way liibaaneen waaya wuxuu yidhi aljamcu jamcii wlfardu mufradkii almucarafaani ee lagu qeexay bilaami aliftii laamti lagu qeexay oo lagu tacriifiyey kalkaafiri sida kaafirkii walinsani insaankii webeeye haddaba labadaa waxa weeyaan labo ka mid ah siyaaqdii cumuumka waaya laakiin markii aan idhi almucarafaan maxaa kaa baxay waxaa kaa baxay hadday aliftii laamtu ay tahay cahdiya ama ay tahay liljins jinsiga ay faaideynayso ee tacriif ayna faaideynay maala haddaan dhahno kale alrajulu khayru min almar'a ninkaa ka fiican haweeneyda u fiirso alrajul min almar'a waxaa looga jinsu rajuli khayru min jinsi almar'a jinsiga ragga ayaa ka fiican jinsiga dumarka oo ka wanaagsan logama jeedo tacriif oo macnaha istiqraaq logama jeedee jinsiga ragga umaa looga jeedaa bidaliil dumarka waxaa ku jira qaar ka fiican ragga xagga cilmiga ha ahaato xagga caqliga ha ahaato xagga waxtarka dhinac kasta ha qaar dumarka waxaa ku jira ragga ka fiican waxaa looga jeedaa jinsu rajul ragga jinsigooda ayaa ka fiican oo ka wanaagsan kana fadli badan jinsiga dumarka waaya haddaba tan cumuum ma faa'idaynayso aliftan gashay halkan cumuum ma faa'idaynaysa waxay faa'idaynaysaa liljinsi weeyaan wuxuu yidhi wa kullu mubhamin mid kasta oo la qariyo min alasmaai asmaadii ka mid ah, ayaa markaa tacriif tusinaya min daka waxaa ka mida ah ma maabaa ka mida ah lishardi u sugnaatay shardigii waljazai iyo jazaagii u sugnaatay wa lafdu man man lafdigiisa fii caaqilin caaqil ku sugan iyo walafdu ma maa lafdigiisa oo fii hayrihi caaqil heyrkii ku sugnaatay walafdu ayin iyo lafdiga ayi oo fiihimaa labadaba ugusugnaatay caaqil iyo hayr caaqilba walafdu ayna ayna lafdigeedii weeye oo min alfaad ilcumuumu ka yahay wahuwa asaguna ayna lilmakaani makaankii ayuu u sugnaaday kadaa saasoo kale mataa mataa lafdiga goorma almawduuci loo dejiyey lizamani zamankii loo dejiyey cumuumbaa isla faa'iidanayaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa noocii saddexaad oo ahaa min alfaad alcumuum waxaa weeye alasma almubhama asmaadii mubhamka ahaydee la qariyey asmaada mubhamka waxaa soo gelaya asma ashar asma alistifhaam iyo alasma almawsuula asma almawsuula waa asma ashar wa asma alistifhaam mid kasta waxaa weeye waa mubham mubham maxay u noqdeen waa isweydiinayna asma ashar maxay mubham u noqotay asma alistifhaam maxay mubham u noqotay maxaa yeelay mucayan ma tusinayso la tadullu calaa mucayan haddaan dhahno maalan man haada kani waa kuma mucayan ma aha man yafcalu haada waxan yaa samaynaya mucayan ma aha wax la cayime maaha waa istifhaamkii shardigan waxaa weeyaan man yacmal suuan yujza bihi qofkii xumaan sameeya waa laga abaalinaya waa hardigii asma har man waxay tusinaysa hadda hardiga tusinaysa haddaba mucayan ma tusinayso saa darteed ba asma mubhama la yidhi waa mubham wuu qarsoon yahay wixii loo jeeday mucayan muraadkiidu wuu qarsoon yahay asbaab almawsuula mucayan bay tusanayaan laakiin mucayankaas ayada u baahan sila u baahan haddaan dhahno maalan ina aladiina kuwii kuwii haye kuwe weyaan sila u bahanta daba caddaynaysa muraadka ina aladiina aamanuu ina aladiina kafaruu jumlatu eh, sila ayaa markaa qeexaysa muraadka looga jeeda isimka mubhamka ee asbaab almawsuula haddaba alasbaab almubhama min alfaad alcumuum weyaan waxaa ka mid ah ma oo lilshari wاljaza buri min dalika ma oo lilshari wاljaza loo isticmaalay shardigii ma waxay tusaa cumuum haddii shardi ay tahay ee hadday mawsuulo tahay iyo haddii istifhaamiye tahay mihaalkeedu waxaa weeye markii ay shardi tusinayso wama tafcalu min khayrin yaclamhu اllah wma tafcalu min khayrin yaclamhu اllah wixii aad samaysaan oo khayr ah ilahay wuu min khayrin yaclamhu اllah markii ay istifhaam tusinaysaan mitaalkeedu waxaa weeye ma haada ma haada yani waa waxa weyaan istifhaam weeyaan lilshari waljaza wa lafdu man manna waxay tusinaysaa lilcaaqil caaqil baa loo isticmaalaa maana waxaa loo isticmaala lighayr caaqil fi hayrihi hayr caaqil baa loo ayuna caaqil iyo hayr caaqil baa loo man iyo labadoodaba waxay noqdaan shardiya noqdaan oo waxay noqdaan istifhaamiye oo mawsuulay noqdaan marka kuleeyahay mualifku maa ligayr alcaaqil mana lilcaaqil waa ahlabiya waa say u badan yihiin mar qaarkood xawayaabana ka baxaan oo maa loo isticmaalo lilcaaqil mana loo isticmaalo ligayr alcaaqil maala ilah wuxu uhi fankixuu maa taaba lakum min annisa fankixuu maa taaba lakum min annisa maadan waxaa looga jeedaa caaqil baa looga jeedaa yani guursada wixii aad jeceshiin ama wixii wanaagsan ee idin wanaagsanaada ee dumar ka mid ah haddaba maadan khayr caaqilma hadda caaqil baa loga jeeda oo dumarkii ah faminhum man yamshi calaa banih minhum man yamshi calaa badnih yani xayawaanaadkii ama makhluuqaadka ilah waxa ka mid a ah qaar caloosha ku siqaya sida nasaskii iyo abeesooyinka wix la midka ah man baa loo isticmala waana khayr caaqil marka mar qaarkood mantii waxa loo isticmaali karaa ligayr اlcaaqil lakiin inta badan man lilcaaqil baa loo isticmaalaa maana ligayr اlcaaqil waayahay amiladooda waxaa weeye ilahi wuxuu hi man yacmal suuan yujza bih qofkii xumaan sameeye waa laga abaarinaya man tan waa shardiya man yacmal suan qof alla qofkii xumaan sameeya waa laga abaarinaya yujza bih cumuum bay faidinaysaa marka man huna tufiidu alcumuum wma tafcalu min khayrin yaclamhu allah wixii aad samaysaanoo khayra ilaahay wuu ogyahay maadan waxay faa'idaynaysaa waa shardiyo weyaan ayu ayadu waxaa loo isticmaalaa lilcaaqil wa hayr alcaaqil caaqil iyo hayr caaqil labada waa loo isticmaalaa waaya miaalkiis waxaa weeye ilahi wuxuu yihi uma lananزicana min kuli shiicaةi ayuhum ashadu calى الraxmani citiya hadda ayuhum waa lilcaaqil ba halkan ayadda ugu jirta waaya lighayr caaqilna waa loo isticmaali karaa ay alashyaai aradta acطaytuk shay alla shaygaa doonto waan ku siinaya ama haddii lcaaqil loo isticmala mitalkiis waxa wey ayu cabiidi dakhala daara fahuwa xor addoommahayo mid alla midkii daarta gala waa xor waxa weyaan alcaaqil baa loo isticmaalay waaya lafdu ayna ayna min alfaad alcumuum ayna away haddaan dharaa ama mee yani cumuum bay faa'idaynaysa yani cumuum fi lmakaan cumuum fi lmakaan bay tusinaysaa ayna zaydun haddaan dhaho zayd away xagee buu jiraa mee yani cumuum fi lmakaan makaanka uu ku maqan yahay zayd ee laga raadinayo ee la iska weydiinayo ayay markaa cumuumka tusinaysaa matana waa saas kale mata mataa taati goormaad imaanaysa dadha waa cumuum zamankiiba cumuumka tahay cumuum fi zaman weeyaan haddaba ayna waxay faaidinaysaa cumuum fi lmakaan matana waxay faaidinaysaa cumuum fi zaman waaya waa kii ninkii nabigu weydiiyey alayhi salatu wasalam u mata saaca saacadu goormay dhacaysa wakhtigay dhacaysa waa cumuum fi zaman nabigu wuxu uri alay slam ida dayacat alamaanatu fantadir isaaca waaya haddaba hadaan soo uruurinno mualif halkan wuxuu noogu tilmaamay an lafdi buu noogu tilmaamay an tusaale man iyo ma iyo ayu ayna iyo mata man oo caaqilkii ah ma oo lighayr caaqil ah ayun oo caaqil iyo hayrkiiba ah saddexdaa shardiyana way noqotaa istifhaamiyana way noqotaa mawsuulana way noqotaa ayna oo makaankii ah oo makaanka faaidaynaysa mata oo cumuumkii zamaanka faaidaynaysa wuxuu yidhi lafdlah lafdiga lah fi nakiraati oo nakiraadkii dhexdiisa ahaaday uma dabeetana ma lafdiga ma fii lafdi man qof lafdigi ku jirta ataa biha la yimid maadaas mustafhim isagoo istifhaam ku weydiinaya wuxuu ku yidhi nooca afraad ee alfaad cumuum ka mida ah waxa weya la fi nakiraat laada nakira ku jirta macnaha wuxuu ka wada qaacidada ahayd annakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum haddaba lafdiga laa haddii uu galo nakiradii cumuum buu faa'iidaynayaa saa darteed mualifku yidhi wa lafdu laa fi nakiraati miaalkiis waxaa weeye haddaad dhaho laa rajula fi daar wax alla wax oo ku jira guriga ma jiro laa rajula nin oo dhan baa hal iyo labo iyo wax yani nin oo dhan baa nafisa rajula fi daar miaalka haddaan soo qaadano laa ilaaha ila allah kelima tawxiid ilaaha waa nakiro waxaa ka horeeya laa oo naafi ah haddaba waxay faa'idaynaysaa cumuum yacni wax macbuud ah oo waxa weye xaq lagu caabudo ma jiro ila allah ilahi mooyaane waaya maa jaءana min bashiirin walaa nadiir marka gaaladu leeyihiin cumuum bay faa'idaynaysaa oo waxa wey wax bashiir iyo nadiira toona noo yimaad wax noo bashaariyin wax noo digay toona nooma imaan bay leeyihin maa jaءana min bashiir mintaana waxay fa'idaynasaa tawkiid الnafyi waa zaa'ida litawkiid الnafyi waa yahay haddaba lafdu lah fi nakiraat waa taas waa noocii afraad ee alfaadii cumuum ka mid ahaa halkuu leeyahy mualifku uma ma fii lafdi man ataa biha mustafima wuxuu leeyahay ma haddii qofkii istifhaam uu isticmaalo ayadna cumuum bay faa'idaynaysaa maadi haddii istifhamka loo isticmaalo cumuum bay faa'idaynaysa lakiin noocan mawduciisa halkan ma ah oo mualifku waxaa ficlayd inuu qaybta saddexaad ku daro ee asbaab mubhama ah ilan waa kaan soo sheegi jiray qaybta saddexaad ee alfaad alcumuum ahayd waxayd alasbaab almubhama ah. waxaa ka mid aha ma ba ka mid ahayd iyo man ma waxaan soo niri waxay noqonaysaa shardiya waxay noqon kartaa istifhaamiya waxay noqon kartaa mawsuula marka halkaasay ahayd mawduceed in halka uu ku sheego ee maahayn halkan inuu soo geliyo mualifku marka ilan qaybta afraad buu ka dambaysay hadda markuu sheegay isagoo qaybta saddexaad ee ku jirtay kasoo tegay ayuu haddana qaybta afraad ka dambaysiiyey mar kale waayahay haddaba maada istifhaamiyada mitaalkeeda waa maxay maada ajabtum lmursaliin mursaliintii maxaad ku ajiibteen buuri ilaahay mursaliintii dadkii lidiin soo diray ee ambiyada ahaa maxaad ugu ku ajiibteen oo maxaad ugu jawaabteen amarkoodii ma qaadateen maa haddaba cumuum bay maada ajabtum maxaad ugu jawaabteen umuum bay faaidaynaysaa haddaba khulaasadan soo khulaasana kalaamka mualifka caamku alfaadiis waa afar nooc jamcii lagu tacriifiye al aljamcu almucarafu bial cumuum buu faa'idaynaya almufrad almucarafu bial mufradkii lagu tacriifiye al asna cumuum buu faa'idaynaya waaya ashaasna waxaa shardiga inaysan ama libayaan alxaqiiqa jinsi in loo isticmaalo ay tahay alstiqraaqiya al shay istiqraaqiyada ahayd inay ahaato nooca saddexaad waxaa weeye alasmaa almubhama asmaadii mubhamka ahayd asmaada mubhamkana waxaa saddex baa soo hosgelaysa asmaa ashart iyo asmaa alistifhaam iyo alasmaa almawsuula saddexdaasa soo hosgelaya nooca afraadna waxaa annakiratu fi siyaaqi nafyi nakirada ku jirta siyaaqa nafyiga ayadna cumuum bay faa'idaynaysa annakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum wuxuu yihi walafdu laa iyo lafdiga fi nakiraati nakiraadka dhexdooda ahaaday ayaa asna cumuumka faaideynaya uma intaa kadibna ma lafdiga ma hadduu ku jiro fii lafdi man qof hadalkii hadduu ku jiro qofkaasoo ataa biha maadi la yimid mustafhiman asagoo su'aal qof kale ku weydiinaya oo macnaha mustafhiman maada ajabtum lmursaliin man cindak maa cindak uma dabeetana alcumuumu cumuumkii ubdilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisu filficli ficilkii bal iskaba dhaafe ee wma jara iyo wfii ma jara wixii dareeray dhexdiisa in lagu sheegto cumuumkii majraahu makaanu dareerkiisa manaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa cumuumku inuu ka mid yahay min sifaati nudq yani inuu khaas ku yahay lafdiga yani afcaasha cumuum ma leh laa cumuuma laha qaacida halkan wuxuu ku tilmaamaya ah alafcaalu laa cumuuma laha afcaashu cumuum ma leh ilaaq mooyaane cumuum ma leh waaya taa macnaheed waxa weeye cumuumku wuxuu galaa un hadalka alfaaduu galaa laakiin afcaasha ma galo maala haddii aan dhahno saafara zaydun faqasar zayd baa safro oo salaadiibuu qasriyey cumuum ma faa'idaynayso in safar kasta salaadii lagu qasrinayo sida xadiikii anas radi allahu tacala canhu uu yihi kaana nabiyu sal allah alay waslam bayna salaatayni fi safar nabig alay slam labada salaad wuxuu ku jamcin jiray safarka dhexdiisa xadiiska bukhari baa wariyey haddaba lama sheegan karo in uu jamcigan ku jiro oo salaada lagu jamcin karo safarka dheer iyo safar gaanba oo laleeyahy marka maadaama uu yihi kaana rasul sl salatayn fi safar safarkaa marka cumuum laga faaidaysanayaan jamcigaas wuxuu faa'idaynaya in lagu jamcin karo safar oo idilba ama ha ama ha maya saxmaadaas nabig alaih asalaam ficilka uu sameeyey wuxuu dhaxay safar safarkaas ama wuxuu ahaan karaa safar dheer ama wuxuu noqon karaa safar gaaban laakiin lama dhigi karo safar kasta oo la safro ama ha dheer ama ha gaabnaade ee salaadda waa la jamcinaya maya sax maa cumuuma faa'idaynaya ilan ficilkii ma tacadudayo ficilku waa mid un ficilku tacadud ma faa'iidaynayo waa hal mid hal suura muu dhacaya waayahay markuu leeyahay uma alcumuumu ubdila dacwaahu fi lficli yani cumuumkii sheegashadiisii baa la buriyey in ficilkii lagu sheegto waa saas uga jeedaan halkanuu leeyahay bal wamaa jara majrahun wuxuu uga jeedaa qaacidadii ahayd qadaaya alacyaan laa tufiid alcumuum ama qadaaya alacyaan laa cumuuma laha yani haddii qadiyata cayn ay dhacdo cumuum ma leh hadduu nabg alay uu xukumo qadiyad mucayanah ama kiis mucayana ah, hadduu shay ku xukumo cumuum ma faa'idaynaya qadiyadaas unbu khaas ku yahay jaabir radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu wariyey nabiga ala sl inuu shufcadii u xukumay jaarkii nab slm qada bishufcati ljaar nabiguna ukumay shufcadii jaarka u xukumay waaya haddaba jaarkaas hal yacumu kula jaar jaar kasta miyuu camimaya maya waa qadiyata cayn nabiga ala slam jaar buu ukumay waxaa dhici karta jaarkaas inuu khusuusyo oo gurigan shufcada loogu xukumay inuu wax ku dhici karta shufcada lagu xukumay inu wax ku lahaa shufcada waad waxa wey qof laba qof oo hanti ka dhexaysay hadduu midkood qaybtiisii iibiyo hanti maguurtada maalan sida dhulkii iyo gurigii la midka ah in qofkii kale ee shariiga kula ahaa inuu gurigii qaybtiisu ninkaa iibiyey qofku ka iibiyey inuu ka soo ceshan karo tuu lacagtii inuu ka soo ceshan karo taasaa shufca la yidhahdaa marka nabig alay slam jaar buu u xukumay qadar rasul nin jaar ah ayuu shufca u xukumay ma laga inuu shufcada yeelanaya maya waxaa dhici karta xukunka jaarka u xukumay waa qadiyatu cayn in jaarkaasi khusuusiyad u lahaa oo guriga wax ku lahaa inuu shariik ahaa ayaa dhici karta haddaba qadaaya alacyaan laa cumuuma laha qadaaya alacyaan cumuum ma leh ay dhahaan usuuliyiintu wamaa jara majrahu saas uga macnaha wixii ficilka la midka ahaa oo ha axkaamti axkaamta nabig alay xukumay hadduu nin nabig alay uu nin kale wax ugu xukumo ama arrin mucayan uu xukumo cumuum ma waayahay uma dabeetana alcumuum cumuumkii ubdilat waa la buriyey dacwahu sheegashadiisa lagu sheegtay filficl ficilka dhexdiisa bal iskaba dhaafa iyo wamaa jara wixii dareeray majraahu makaanu dareerkiisii wixii dareeray ayaa markaa yani asna aan cumuum lahayn oo cumuumkiisii la buriyey qofkii hadduu dhaho ficilkii ayaa cumuum leh dacwadaasi sax ma ah hadduu dhaho ficilki wixii la midka ahaa sida maalan qadaaya alacyaan waxyaaba nabig alay slam uu xukumay ee acyaan uu ku xukumay arrimo khaas ah umuum bay faidin hadii qofkii uu sheegto sax ma aha oo dacwadaasi waa dacwo aan hagaagsanayn oon toosnayn wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabina mxamed